ذاك الوضع عند المدني والحنبلي في الجبر إخراج المني xajkii iyo cumradii labaduba wixii baatil ka dhigayey waynu soo aragnay oo riddadoo keliyay ahayd si kale oo ixraamkii looga baxaa ma jiro aan ka ahayn in acmaashii la guto marka leeya waa baail macnaheedu waa ixraamkiibaa bura o ixraamkiiba waa laga baxay si kaloo markaa ixraamka looga bixi karaa ma jiro waa uun in ama dee musiibadaas qofka ay ku timaado ama uu acmaashii guto si kale loogama baxo ixraamka yani hadduu qofku iska faraha ka qaado yhahdo waan iska daayey oo iska soo laabto beledkiisii iskaga soo noqdo ma soconayso ixraamkiibu ku taagin laa yumkinu rafd lraam b raamka lama rafdiyo fasaadkana isagana waynu soo sheegnayo waa in wixii wax aan la tirsanaynin uu noqdo jimaaca ayuunbaana arrintaasi ay uh, la gaar ahaayo ay ku imanaysay shuruudihi u dhigayana waynu soo aragnay cumradii iyo xajkii labadiiba jimaaca unbaa fasahaadiye xajkii markuu fasahaadiyo wixii ka waajibayay iyo madaahibtu say kale ahaayeen iyadana waynu soo aragnay halkan marka wuxuu kaga hadlayaa cumradii marka la fasahaadiyo maxaa waajibaya wuxuu yihi wamufsidu lcumrati cumrada kii fasahaadiyey iltazama shaatan shaato ayuu iltizaamayaa oo yani ku waajibaysa neef ai wshaaficiyu bilbaciiri qad xakam shaaficigu isagu wuxuu ku xukumayaa qofka noocaasa neef geeluu ku xukumayaa qiyaasan cala alxaji xajka waa kii markaa Ehm, fatwadii cumar radi allahu tacaala canhu ay sidaasi ahayd marka cumradiina waa la mid buu leeyahay bijaamici ifsaadi lixraam fi kulli minhuma labada mid walba waa ixraam la fasahaadiyey marka waa isku mid ayay shaaficiyadii leedahay markaa neefkiilaa laga doonay saddexdii madhabee kale laakiin waxay leeyihiin cumradu maadaama ay ehm, awooddii xajka oo kale aanay lahayn culayskii xajkana aanay lahayn arkaantii islaamkana aanay iyadu eh, kamid ahayn bal de qaarkood aanay waajibaadkii maarata sideedaba ataa fardi u ahayn ama waajibba aanay u ahayn iyada markaa sidii maxduuraadkii kale ayuunbaa loola dhaqmayaayoo neef ariga ayaa ku filan bay fii kulli daka alwaci cinda almadani walxambali fi ljabri ikhraaju lmani fii kulli da ama waxaa tirahdaa kalwaci jimaacii waxa la mid ah fii kulli daat wax alliyaalo waxa aan ka soo hadalnay ee jimaaca aan u sheegnay waxa kala mid ah cinda almadaniy madanigii agtiisa waa imaam maalik raximah llahu tacaala wlxambali fi ljabri fi ljabridu fii kulli daaday ayay bedel ka tahay yani ay booskeeda gelaysaa xambaligiina waxa ula mid ah wadciga xagga jabriga kala mida ah. waxa lagu kabayo ikhraaju lmani manidii inuu qofku uu iska soo saaro ama mubaasharaha ku soo saaro ama si kale oo istimnayo wax lamida ama mubaasharatulmar'a ha dhacdo haddii markaa ikhraajulmani uu dhaco oo inzaal qofkii can mubaashara iyo ficil isagu uu sameeyey uu inzaal ku yimaado jimaacii unbuu la mid yahay maalikiyada agtooda oo macnaheedu cumradiina hadii qabla kamaali sacyi ay tahay way ka fasahaadinaysaa neefkii geelaha waa waajibaya xajki cumradiina shaatadii bay waajibay ilaa aakhirihi marka jimaac unbay ula mid tahay maalikiyada inzaalkaasi xanaabiladana jimaaciibu ayay inzaalku ula mid yahay lakiin waa filjabri xagga kabniinka ma neef geelaa waajibaya mise shaataa waajibaysa insaalkii wuxuu kala mid yahay jimaacii ayuu xaggaa kala mid yahay laakiin axkaamtii kale ma siinayaan oo xaggii ifsaadkii ma siinayaanoo ifsaadku de waa maarata waa hawl culus markaa lamid maaha inzaalkuna jimaacii lamid maaha de waa qiyaas maca alfaariq buu noqonaya waa laba kala weyn marka waxay leeyihin isku axkaam xaggaa kama noqon karayaan wuxuu yidhi fii kuli daka alwaطi cinda almadani wاlxambali fi اljabri ikhraaju اlmani kolley beydka markiisa hore waxa laga nusakhdii qadiimka ahayd in sidaasi ka duwan aad ku aragtaan kalwaطi naxwi qublatin in yunzili fi kuli da lilmaliki wاlxambali saasay markaa ahayd marka xanaabiladana si guud baa markii hore loo raaciyey laakiin si guud uma raacsaneen iyagu xaggaa jabriguunbay unbay ka waafaqeen wa cinda gayri الظaahiriyi yamdi fii fasidin xatma wa fawra yaqdi wa cinda gayri الظaahiriyi aahiri wixii ka soo haray agtiisa yamdi fii faasidin wuu ku sii soconayaa qofku nusugii faasidka ahaa ama xaj ha noqdo ama cumro ha noqdo wuu sii wadaya xatman arrintaasi waa waajib oo si kale uga bixi karaaban jirinba si kaleo u xalaaloobi karo ayaaban jirinba wa fawran yaqdii wa yaqdii fawran si deg deg ahna wuu u qadaynayaa wuu qallaynayaa wixii aan daahiri ahayn marka daahiriyada iyagu waxay leeyihiin waxay waa fasaaday wuu buray saasuu exraamkii kaga baxay oo baatil bay ka dhigayaan wax faashid oo la sii wadayaana ma jiri bay leeyihin salaadii burtayba waa saasay ku istaagtay ictikaafkii buray wax faasido haddana la sii wadayaa ma jiri bay yidhahde jamaahiirtu laakiin fataawihii saxaabada ayay qaadanayaan waana isku raacsan yihiin saxaabadiin markaa wa fataawadu saasay ahayd waana arin markaa uu la gaar yahay ay xajkii cumrada ay la gaar yihiino wa atimu alxaja waalcumrata lilaahna waa laga qaatay oo iyagu wax la dhammaystirayo weyaan wax dhexda ku istaaga <clears throat> maba ahaba qadaagna waa saasoo kale ayaa xukuntay aahirigii laakiin isagu wuxuu leeyahay waxba la qalayn maayo haddii de xajatulislaamka qofka ay ku harsanaynba sidii unba xajatulislaam looga doonayo haddii eh, ruuxaan ah, xajatulislaamkii ahayn dee xaj kale una waajibin laakiin jumhuurku eh, xajka iyo cumrada waxay isku raacsan yihiin annahumaa yalzamaani bishuruuc marka la gudagalo way waajibaan waajib bay isu bedelaan kadibna qofku waajib haduu dhamaystira uu fasaadiyo sharci ay dhacdana inuu qadeeyo ayaa waajibaysa markii hore sunadaha ahaaday waa qodoba isku raacsan yihiin haddana xanafiyadii maalikiyadu waa kuwii sunayaashii o dhan ba ilxaaqiyey laakiin qolyaha kale ma ilxaaqinaya wa hayri aahiriyi yamdii fii faasidin nusugii faasidkaa ah wuu sii wadaya xatman waa ku qasbaya arrintaas waajib wey wa fawran yaqdii si deg degana u qadaya fawran maxaa laga wadaa hadday cumro tahay isla markiiba usoo dib uu soo xidhanaya oo soo qalaynaya haddii uu xaj yahayna dee waa sanadka dambe sanadkaa sanadka ku xiga ayaa laga rabaa oo dib ma sii dhigi karo xataa haddii uu sabi ahaa oo isagoo markaa qaangaarin uu soo xajintana fasahaadiyey xajkiisii ama cumradiisii uu jimaaca ku fasahaadiyo qabdihii wuu ku waajibayahay wa bacda xilli nacam wamaa cala almarati ba ku xiga sooma ah. masaasay nusaq wada tahay ayb wa bacda xilli iibi la nisaai laa yufsidu wadcun wabishaatin kumila wa bacda xilli markii cadarku uu xalaaloobo waa taxalul awalkii kadib la lanisaai laakiin aan dumarkii xalaaloobin laa yufsidu baun jimaaca halkaa dhacaa ma fasahaadiyo xajki wa bishaatin kumila waxaana lagu kamilayaa neef arya oo jabrigiisii uu noqonaya taana iyadana way isla ogol yihiin wixii aan dee dabcan daahiri ahayni wadciga halkaa dhacaa ma fasahaadiyo maxaa yeele ixraamkii wuu dhinmay intii maarata waxa wey axkaamtii acmaashii weyneydna waa laga yimi inta hadhaybo hadhayba way kooban tahay halkaa haddii la soo gaaro ma fasahaado xajku jimaaca halkaa dhacayna shaato uunbaa magdhowgeedu u noqonayaa xataa markaa qolyihii xanafiyada ahaa xataa qolyihii xanafiyada ahaa saasay markaa leeyiin marka shaato un bay leeyiin iyagu markii hore waati aynu soo marnay wadcigii aan mufsidka ahayn oo kii bacdal wuquufka ahaaya shaatay lahaayeen waxay lahaayeen baciir bay lahaayeen neef geela maadaama aan mufsid ahayn laakiin halkan jumhuurku way waafaqsan yihiinoo waxay leeyihiin neefkaa aniga abaa ah ku filan qolooyin yidhi jimaaca halkan dhaca xajka u fasahaadinayaabaa jiro oo saxaabadii qaarkood baa laga soo guriya ibn cumar uu ka mid yahay shaaficiyadana qaarkood baa yiri laakiin jamaahiirtu jimaaca halkaa dhacay waxba ma fasahaadinaya bay leeyihiin waxa weeyaan maxduuraadkii kale unbuu la mid noqonaya jubraankiisana iyadana qowl shaafici ayaa odrhanaya neef geela ayaa taana ka waajibaya laakiin muctamadkii ma aha ee waxa weeyaan saas aan sheegay وبعد حل الطيب للنساء لا يفسد وطء وبشاة كملا والحنبلي أحرم من حل بعد أن تقول marka tan buu haysan beedka ah wama ala almar'ati 'inda ash-shafi'i badanatu al-fasad intu jami'i yudon bayab soo haysan ah طيب اوكي wuxuu yiri wal hanbali ahrama hanbaligi wuu xarmaday min xillin yani wuxuu ka soo min xillin xilliga ayuu tegaya oo ka xidhanaya wasid waxaad u kordhisaa lilmaaliki kii maalikiga ahaa acmaala cumratin cumro acmaasheed tufid faaide ayaad keeni wabaad faaiidayn kolka aynu nidhi jimaacii dhaca bacda taxallul ilawal fasaad ma keeno jubraan buu keenaayo shaataa lagu kabayaa xambarigii wuxuu le intaasi kuma filla waa inuu ixraamkiisii soo tajdiidiya oo uu tagaa xilliga oo uu ka soo xidha saasay markaa ay wax ugu soconayaan marka acmaasha intii u harsanay wuxuu ku dhammaystiranayaa ixraamkaa uu soo tajdiidiyey waayo kiisii hore waa kan kharibay bay leeyi maalikiyaduna wuxuu yidhi wasid waxaad u kordhisaa lilmaaliki maalikigii isaga acmaala cumratin cumro acmaasheed guud oo baalikadii maxay leeyihiin haddii waxa ka dhimani uu ka yara acmaashii cumrada acmaashii cumradu dee waxa weeyaan waa dawaaf iyo saci iyo xalqi marka intaa wax ka yari hadduu u dhimaa intiibuu dib ula imanaya acmaashii cumrada dawaaf saci iyo xalqi ayuu markaa dib ula imanayaayo waa haddii jimaaciisu uu dhacay qabla rakcatay awaaf ifaada bay yidhahda qabla rakcatay awaaf ilifaada isagoon awaafil ifaadihii awaafin haddii uu saa sameeyo waxaa lagu yeelanaya acmaashaasaa lagu yeelanayaa markuu markaa eh, acmaashiisa ayaamu mina iyo inta markuu ka dhammaado ayuu cumro eh, soo xidhanayaa intanu markaa uu imanaya haddii laakiin bacda rakcatay awaaf ilifaada aafilifaadihii isagoo ragcadihii intii kale soo sameeyey oo maca dawaafkii sameeyey taxallul athaanigii markaa waa joogaaba ragcataynkii intaan u samayn haddii jimaacaasi uu dhaco cumradaa waa laga doonayaabay leeyi wuxuu yihi wlxambali axrama min xillin waa marka u jimaaca uu sameeyo wazid lilmaaliki acmaala cumrati waxaad usoo kordhisaa maalikigii cumro acmaasheeda marka cumrada lafteedana halkii laga soo xidhinayay buu ka soo xidhanaya tufiid buu yidhi markaa faa'iide ayaa sheegi markaad intaa sheegay wacadaduu jibraana ficli kurira wdaka cinda alxambali inkafara can awali marka ma garanayo sida anigu tan halkan ku hay wafi lqada firaaquhu laha wajh kaasi ma idinka horeeya kaasina waa idinka dambeeya maanta siday isu khilaafsan tahay laakiin nuskhada halkan iigu jirtaa waa tii ugu dambeysay weeyaan markaa kolley iminka sida aad haysaan baynu marin laakiin tan insha allahu tacala waa inaynu soo saar wacadaduu jubraana ficlin kurira wacadaduu waxay markaa tiree ay tiro ka dhigeen oo ay badiyeen jubraana ficlin ficil kabniinkii ficilkaasoo kurira la soo celceliyey waa maxduurkii haddii qofkii uu maxduur soo celceliyo jubraankiisuna uu soo noqnoqonaya wy dhowr jeer buu ficil sameeyey de markaa mid mar walba jubraankeeday wadataa wadaaka arinkaasi cinda alxambali xambaliga agtiisa in kafara can awalin waa hadduu tii hore kafaaradeedii bixiyo haddii kale ma markaasi waxa weeyaan tacadudkii ma imanayo waynu ku soo marnay ihaar siyaamkii haddii qofku uu jimaac sameeyo fii nahaari ramadaan oo dhowr maalmood wax u fasaadiyo kafaaradii miyay tacadudaysaa mise ma tacadudayso halkanna waa sidii oo kaleo haddii maxduurkii qofku uu dhowr jeer sameeyo kafaaradii ma tacadudaysaa mise sababulkhilaafkana halkaa waynu kusoo ishaarnay laakiin halkan qolyihii halkaa lahaa ma tacadudaysa xanafiyaday ahaayeen halkanna xanaabiladii waad arkay wacadaduu tiro ayay ka dhigeen jubraana ficlin ficil jubraankii ficilkaasoo kurira lasoo celceliyey maxduur lasoo celceliyey jubraankiisuna waa tiroobaya wadaaka cinda alxambali taasi xambaliga agtiisa waxay noqonaysaa in kafara can awali haddii markii maxduurka koowaad sameeyey uu kafaaradiisii bixiyey haddana uu isla maxduurkii soo celiyo kafaaro kalea laga doon laakiin isagoo kii hore aan weli kafaaradiisii bixinin hadduu mid labaad sameeyo oo mid saddexaad sameeyo oo isla laakiin nafsan ficliya maaha ficil kale maxduur kale maaha waxay leeyihiin sidii xuduudda ayay tadaakulaysaa oo inagii hore usoo sheegnay kafaaradu macna alxuduudna way leedahay macna alcibaadaatna way leedahay wa maalikun imaam maalik qad waxada isagu wuxuu tawxiidiyey oo mid ka dhigay kafaarat alwai jimaaca kafaaradiisa idaa maa afsada haddii uu mufsid yahay maadu waa iska zaaido idaa maa afsada haddii uu markaa mid mufsida yahay wax fasahaadinaya kadaa lahu saasoo kale ayaa maalig u sugnaaday u tahay mukhtalifaatun maxduuro kala duduwan in yasilhaa wey hadduu xidhiiriyo si xidhiira u sameeyo aw yanwi bad-an ama bilowga uu isla wada niyoodo ama isagoo xalaalnimo eh, aaminsan uu wada sameeyo maalikiyadii jumhuurka way la qabaan in maxduurka tacaduday kafaaradiisii ay tacadudayso laakiin dhowr meelood bay wax soo reebayaan meesha koobaad kafaaradii jimaaca hadduu jimaacu mufsid yahay jimaacu hadduu mufsid yahay kadibna uu markaa exraabkiisii faasidkaa jimaacyo kale ku sameeyo halkaa kafaaro unbaa kaga filan bay kaasi waa qodob qodobka labaad maxduuro kala duwan xataa haddii uu sameeyo oo laakiin si xidhiidoo u sameeyo bay leeyi iminka timajaristii oo kale waynaga yiri shaaficiyadu saddex xabado haddii la gooyo waxay leeyihiin waa waa dhiig xanafiyadiiyo maalikiyadiina waa inagii aragna iyaguna sidii ay qabeen xanaabilada iyo shaaficiyaduna waay leeyiin saddex markii la gaaro dan baa waajibaya saddexdaasi waa haddii hal meel lagu wada jaray weeyaan laakiin haddii uu xabad gaar hal mar xabad buu iska gooye haddana wakti kadib buu xabad iska gooye haddana wakti kadib buu xabad jaray mid walba gaarkeedaa loo eegaya ee marka la leeyahay saddex iyo saas la eegaya iyo tobankii maalikada sheegaya waxyaalahaasi waa fii majlisin waaxid markii majlis qura ay tahay haddii majaalistu ay tacadudo majlis walba gaarkiisaa loo eegay haddaba imaam maali maxduuraadkii kala duwanaa laftoodana sidii maxduurka quraba halkii majlis isu xukun u ahaa ayuu maxduuradii kala duwanaana majliskoodii uu mid ka dhigay marka haddii hal meel uun uu hal mar cadarkii isku buufiyo badhar mara xidho oo timagooyo oo ciddi iska jaro oo si markaa xiriiroo wixii u sameeyo fii majlisin waaxid sidii nin madaxiisii oo dhan xiiray fii majlisin waaxid unbuu ka dhigaya marka dee madaxiisii fii majlisin waaxid ku xiiray ma odhanayno saddex walba dhiig ha ka bixiyo lakiin hadduu hal meel saddex ku jaro oo haddana mar kale uu saddex jaro waxaan waa laba dhiig markan waa dhiig markan dambena waa dhiig baan leenahay majlis walba gaarkiisaynu u xisaabinayna saasoo kaleu markaa sidii halka maxduuree aaxaadiisu ay badan tahay loola tacaamulayo ayuu maxduuraadkii kala duwanaana ula tacaamulayaayo hal mar haddii xidhiir laga dhiga buu leeyahay waxay noqonayaan sidii maxduur keliya ayay isla noqonayaanoo hal kafaaro unbaa laga bixinaya aw yanwi badan bilowgaba hadduu niyeysan yahay mabuu xidhiidhi lakiin bilowgii wuxuu niyeysnaa marada ma xidho cadalkana isku buufi taa kalena samee waa isla wada niyeysnaa laakiin wuxuunbaa ka soo dhex galayo deetana muu xidhiidhin fil markuu sameeye waa ka yar mashquulay haddana kii kaleu sameeyey haddana waa yar mashquulay haddana kii kaleu sameeyey iyadana xaggaa niyadunbu ka raacay kole haddii niyad ay hal mar wada ahay acmaal xidhiidhay oo hal mar la wada sameeyey buu ka dhigay aw maca ictiqaadi xil ama haddii uu aaminsan yahay waxaan inay xalaalba yihiin mabuu fahamsanin waxaan inay qalad yihiin marka cadalka muu moodayn in loo diidan yahay in la subkado maalan muu moodayn in loo diidan yahay Eh, jirsiya waxyaalahan in la dilay loo diidan yahay ma ogsooneyn waxyaalahaas haddii markaa intii isagio aan ogeyn midba gaar sameeyo iyadana wuu ka khafiifinayaayo wuxuu leeyahay hal kafaaro ayaa kaga filan wacadaduu jubraana ficlin kurira wadaaka cinda alxambali inkafara can awali wamalikun qad waxada kafaarata alwaطi idaa ma afsada waa hadduu mufsid yahay haddaanu mufsid ahayn wuxuu la mid noqonayaa maxduuraadkii kale maxduuraadki kale la mid noqonaya maxduuraad kale baa de dhow jeer la sameeyo meel kala duwan lagu sameeyo kafaaraadku way tacadudayeen kana saasuu mid noqonaya kadaa lahu saasoo kale ayaa maalig ay u ahaatay mukhtalifaatun maxduuraad kala duduwan in yasil haddii uu xolooliyo aw yanwi bad-an ama bilowga uu niyeeyo aw maca ictiqaadi xillin ama uu aaminsan yahay inay xalaal yihiin waxaa kale oo eh, hal suura inaan sheegin ba jirto oo aanu sheegin oo maalikiyadu iyadana ay mid ka dhigayaanoo haddii isku jinsi ay yihiin oo koodii ugu weynaa uu horreysiiyo lubsigii oo kale marahii la xidhanayo hadduu intuu marka hore khamiis weyn xidho khamiiskii xidho uu muddo kadibna surwaalka hoos xidho waxay leeyihiin acamuhaa nafcan hadduu horreysiiye waxba kanma soo kordhinayo surwaalkan hama soo kordhin marka horeba ninkan nin dharka xidhan bu markaa lafteedana waxay ka dhigayaan maxduur keli wamaa cala marati marka halkan idinku jirta wamaa cala almar'ati cinda shaafici badanatu lfasaadi in tujaamaci wamaa cala almar'ati gabadhii dusheeda ma aha cinda shaafici shaafici agtiisa badanatu lfasaadi fasaadka badanadiisii iyo neefkiisii geela ahaa in tujaamac haddii la jimaaco sidii soomkaba u dhahaa ayuu shaafici halkanna leeyahay oo qoyskii badanadaasunbaa ka baxayse badano labaad lama weydiinayo iyada markaa axkaamtii kale way qabanaysaa xajkii inu faasid yahay in qadihii laga rabo waxaasoo dhan waa lagu leeyahay laakiin xaggii badanada sidii soonkii unbay la mid tahay buu leeyahay isagu qolyaha kalena way kuwada khilaafsany wa fi qaana halkan idinku jirtaa soo maa wa fi firaaquhu laha wajab limaalikin walisiwaahu yustaxab wa firaaquhu laha gabadhii ninku inuu ka dheeraado ka fogaado filqadaai marka qallaha lagu jiro ayaa wajaba waajibaya limaalikin cinda alimaami maalik walisiwaahu wixii imaam maalik ka soo haray yustaxabu waa loo istixbaabaa arintaa iyada marka de taqdiimku waa munaasib wuxuu munaasib u yahay inkastoo halkan lafteedaba macalama rad cinda shaafici badanatu fasaalis ay soo dhaweynayso xukunkani waa xukunkii xajkii faasidka ah iyo cumradii faasidka ahbuu khuseeya marka tacadudulkafaaruhu inuu ka dambeeyo ayaa dee munaasiba marka labada baydba inay horeeyaan ma calalmaraati cinda shaafici iyo kanba labaduba inay horeeyaanoo fasaadkii ay daba joogaan ayaa sida fiican ay tahay marka taqdiim iyo taakhiirun baa ku dhacay tacdiil kale kuma jiro wa firaaquhu lahaa ninku inuu gabadhii ka dheeraado oo ka faaruqo ka tago ayaa fi lqadaai marka markaa qadaya lagu jiro wajaba waajibay limaalik cinda imaam maalik oo cumar radi allahu tacaala canhu sidaasi yeelay oo tafriiqiyo kala geeyey markaa kala geyntaa cumar uu kala geeyey halka uu kaga tegayaana waxaa la yidhi waa halkii ibtiladu ka dhacday marka meeshii la soo gaaro ayaa la kala dirayaa oo isagana meel mar la odhan meel mar imika waxaan mal hadi malaa saar waa la kala lumaya cumar radi allahu tacala canhu markuu sidaa sameeyey ayaa waxay markaa la isweydiiyey arrintaa cumar uu sameeyey ma waajiba mise waa arrin fiican oo iyagii uunbaa dee maaragtay la kala ilaalinaya marka imaam maalik wuxuu u qaatay qodobkaasi inuu yahay arrin waajiba oo la doonayo halkii inay markaa ku kala tagaan qolyaha kaleo dhamina waxay ln waa arrintaas waa iska mustaxab marka haddana halkii ku kala tegayaan halkii ku kala tegayaan xanaabiladu sida aan sheegnay waxay leeyihin halkii ay maarata markii hore balaayadu ka dhacday ayaa lagu kala tegaya qolyaha kale laakiin waxay leeyihin markay soo xarmadaanba waa la kala kaxaynaya وفي القضاء فراقه لها وجب لمالك ولسواه يستحب والقول في شرائط الهدايا كالقول في شرائط الضحايا halkan markaa ibnurushd wuxuu kaga hadlay axkaamtii hadyiga iyo taas markaa wuxuu yidhi wlqowlu fii sharaa'iط اlhadaaya warka laga ohanayo waxa laga odhanayo shuruudaha hadyigu uu hadaaya waa jamcu hadiy oo markaa hadyigii markaa loogala jeedo hadaaya yani waxyaalihii hadyiga ahaa waxa laga odhanayaa shuruudaha loo dhigayo waan bedela halkaa sooma limuhbit lqiyaasi kadaxaayaba idin qoran qolihii nusada bahaysta limuhbiti lqiyaasi dadka qiyaaska sugaya agtooda waxaa laga odhanayaa hadyigii ka daxaaya kal qowli fi daxaaya wixii udxiyada laga odhanayay ayuunba hadyigiina laga odhanaya waa marka aynu qiyaaska aynu qaadano jumhuurkii aynu warkooda ku soconno amaa daahiriyadu waxay leeyiin wixii abaaxida ku soo arooray udxiyaday u gaaryi hadyiga waxaasoo dhan lama shardiyo tii indhaha lahayd baad qali tii dhutinaysay baad qali waxa la yaala waxay leeyiin kuma soo aroori oo qiyaaskii markaa ma gelinayaan kanna hadyi baa la yidhaahdaa tanna udxiya la yidhaahdaa isku xukun ma aha ayay leeyihiin laakiin dee qofka xaajigaya udxiyada uu qalayaa waa iska hadyi u ilaa halkeedii baa lagu qalayaa maarata wa halkii hagiiba lagu gawrici lahaa lagu gawracaya waktigii la gawrici lahaa baa la gawracayaa waxay markaa u kala duwan yihiin ma jirto udxiyaduna sideedaba hadyiga ayaa asal ah oo wayta inaanu la sugayno yowmu naxriga markii ay xujaydu ay maarata waxa weyaan ay gawracayeen hadyigii ay keeneen baynu la sugaynaa udxiyadii markaa hadyigaaba asala bay leeyihiin jumhuurku udxiyada ayaa tabac ah laakiin de xadiidku wuxuu ku soo arooray arbacun laa tujzi fi ladaaxi lafdigii markaa udxiyadiibu ku soo arooray waayo dee inta badan nabigu alay slam sanadii sagaa tobnaad unbuu soo xajiyey intii ka horreysay o dhan dee adaaxi un baa la qalay iyo waxa uu soo diray usoo diro xaramka wuxuu yihi walqowlu fi sharaa'id alhadaaya hadyiga wixii laga odhanayo shuruudihiisa waxa weeyaan waa limuhbit lqiyaasi marka cinda muhbit lqiyaas ka daxaaya wey daxaaya jamcu daxiya iyaduna udxiyadana daxiya waa la yidhaha والأكل من هدي تنفل يسن ومن قران أو تمتع حسن والشافعي يمنع ذاك جلهم في منع هدي من جناية لزم وع... طيب وعاطب قبل محله نحر إلى آخره horta intan waxaa halkan laga hadlayaa iyo waxa ka dambeeyaba ilaa aakhirkana way iska soconaysaa hadyigii ma laga qofkii hadyiga keenay wax ma ka cuni karaa wuxuu ihi walaklu min hadyi tanafurin hadyigii tatawuca ahaa ee iska sunnaha ahaa qofka aan ku waajibin inuu wax ka cuno ayaa yusannu la sunneeyaa fakuluu minhaa wa acimu baa'is alfaqiir fakuluu minhaa wax ka cuna amarkaasi markaa waa lilistixbaab ilan qof aan macaaluul yahayn cunto lagu waajibin maaye marka taasi waa la sunneeya min qiraanin aw tamatucin xasan wlaklu min hadyi qiraanin wey qiraan hadyigii in wax laga cuno aw tamatucin ama tamatuc hadyigii waa waajibkaasi sow maaha xasanun wuu fiican yahay oo isagana waa la sunneeyaa wey wshaafici ymnacu da shaaficisubkan waa diidaya shaafici asalkiisu waxa weeyaan wixii kugu waajibay waxbaba kama cuni karti ilan waxaan waa marka lagugu ummaddaa lagugu waajibay markaa wixii kol hadduu kugu waajibay adigu ma taaban karaysid naftaada kuma sarfinaysid wixii waajibay de saasaana qiyaasku ahaayo e, fidyooyinkii iyo waxyaalihii qofka ku waajibay oo dhanba e, de dadka ayuu siinay isagu waxba kamuu taabanayni markaa hadigii tamatuci hadigii qiraanku mar hadduu waajibay waa jubraan bay leeyihiino ma taabanaysid iyadana waxba kama cunaysid qolyaha kalena waa laga cunayaa bay leeyihiino e, hadigaa qiraanka iyo hadigaa tamatucu waa nooc shukraan ka jullihim sida jamaahiirta fuqahaduba ay qabaan fii manci hadyi ee ay u qabaan in markaa hadyi la mancinayo yani fii manci akli hadyin wey hadyi wax laga cuno hadyigaasoo lazima min jinaayatin dhib la geystay ka laazimay shaatooyinkii iyo baciir maarata badanadii aynu waajibinayn waxaasoo dhan waxyaalaha irtikaabu maxduurka ka dhashay way isku raacsan yihiin jamaahiirtu in aan la taabanayn oo qofku aanu waxba ka cunaynin maxaa yeelay de waa wixii uu ku kabayey dhibkii uu geystay dhibkii uu ku kabayey wixii uu markaa geystayna isagu dee markaa cuni maayo saasaa markaa jamaahiirta fuqahadu ay qabaan laakiin bacdu salaf iyo riwaaya can ilimaam axmed ayaa maaragtay waxa weeyaan arintaasi markaa ogo waxay diidayaan jaza saydka waxay ledan jaza saydka waxba laga cuni maayo laakiin wixii jazaa saydka ka soo haray fidyatladihii iyo waxyaalihii noocaa ahaa waa ka cunayaa sidii tamatuca iyo qiraankaa hadigooda uga cunayay ayaa riwaayada axmed iyo qoladaasi ay leedahay laakiin jamaahiirtu madhabka xanaabiladuna siduu yahay ihi waa inaan kuwa waxba laga taabanin marka nusadii hore ka kullihim bay ahayd laakiin intaasaa ka jullihim looga wshaafici yamnacu da shaafici wuu diidayaa qiraanka iyo tamatuc in wax laga cuno ka jullihim sida fuqahaduba badi ay u diidayaan fii manci hadyin hadyin la manciyo yani sida jumhuurkuba u qabaan fii manci hadyin hadyi in la manciyo hadyigaasoo lazima min jinaayatin jinaayo qofka kaga laazim wa caaibun qabla maxilihi nuxir wa aklu muhdin mutabaricin xudir wاlxanafi ymnachu kula mali wshaafic nacam tacdiilkeedii naam وcaaطب qabla maxilihi nuxir waaklu muhdin mutabaricin xudir kada ligayri اlmaliki kulu mali warufqaة lلshaafici wاlxambali wain yakun can waajibi fakul wabic mucawida waqiila kulu daa munic wacaaibun neefkii halaagsanay caabku waa halaag marka laakiin waxa loo jeedaa caaib bay fuqahadu ka cabiraan laakiin waxaa loo jeedaa yacni almushrif cala alcaab ka ku sigtay inuu halaagsamo neefkii markaa ku sigtay inuu halaagsamo ee hadyi ahaa ee aada soo kaxaysa hadyigii aada soo kaxaysa ee ku sigtay inuu halaagsamo qabla maxilihi isagoo aan gaarin waqtigii la gowrici lahaa ayaa naftii qabatay nuxira waa la gowracaya kolkii haddaba la gowraco wa aklu muhdin qofkii soo hadiyeeyey inuu wax ka cuno muhdigaasoo mutabaricin ku tabarucayay oo mutatawic ahaa xudira waa la manciyey kadaa saasoo kale ayaa ligayri lmaaliki kii aan maalikiga ahayn uu yahay kullu mali qof kasta oo aniyi cuni maayo wa rufqatun rufqana cuni mayso lishaafici walxambeli sida shaafici xanaabiladu ay qabaan muxuu leeyahay neefkii markaa ay naftu qabato dee waa la gowracaya la dayn maayo intuu bakhtiyaye markii haddaba la gowraco calaamad baa loo samaynayaao waxay odhan jireen inta kabtiisa qofkuu soo qaato de marka banaanadaasoo kale dee ku maaratay dhinto inta dhiiggiisi markaad gawracdo dhiiggiisii baad kabta daraysaa markaasaad meelaha kuruska agtiisa aad kaga dhufanaysa waa calaamado markaa lagu garanayo inuu waxaan hadi yahay si markaa ciddii damutaysatana unta ciddii kalena aanay isugu dhowaan waa la gowracayaa saasaana markaa la samaynayaa qofkii haddaba muhdiga ahaa ee isagu hadiga waday hadduu mutabaric yahay ma taabanayo ma cunayo waayo magdhow laguma leh neefkii hadduu saa ku dhintay laguma laha mid kale keen lagu odhan maayo nimanka horba mutatawic baan ahay ku kale keen lagu odhan maayo mar haddaan ku kale keen lagu odhanaynin waxba ha ka cunin maxaa laga baqayaa in dee neefkii aan naftuba qabanin intay isaga gaaja yar qabata ama wax yar dareen oo markaa waxa weeyaan gowracode markaa isaga danciisi iyo meesha laga saaraya adigu hadaad gawracdana waxba kuma lihid marka lagu yidhaahdo dee iyadoo markaa waxaw ay dantu khasabtuunbaad gawrici haddii kale gawrici maysid soo marka isaga horta meesha waa ka maqanya isagu ma taabanayo ama miskiin ha ahaado ama ani ha ahaado isagu ma taabanayo kada ligayri maaliki kullu mali mid kastaoo anihina waa saasoo kale maalikiyada agtooda eh, waxaan ah maalikiye ahay waa saddexdii kale marka maalikiyadu aniguu iska cunaya dadkii kalodhan ba cunay maalikiyadu kaa un mooyaane muhdiga mooyaane intii kale ani iyo faqiirba way cunayaan bay yidhahdeen sidii dahadigaba ay cuni jireen ila marka maka la geeyaba cid waliba way cunaysay oo waa tii markaa hadiyad aniga looga dhigayey faqiirkana sadaqad looga dhigayy marka maalikada cid walba way cuni bay yidhahdeen laakiin halkan qoladani saddexdii qole ee kale waxay leeyihiin ani cuni maayo bal shaaficiyadii xanaabiladi maxay leeyihin wa sidoo kale dadkii markaa la socday muhdiga ee rufqada la ahaa ee maarata wawn sacudka ku weheliyey iyaguna ma taabanayaan iyagana damcooda meesha laga jaraya iyagana bilaadac laga dhigayaa maxaa markaa soo haray uun masaakiin aan la soconin safarkaasi marka dadkii dee iyo meelaha iyo iska degdeganaa iyo dad kale oo iyaguna meel kale dee socoto ahaayoo si kale u yimid ayuunbaa cunay haddii markaa dee laga cabsado hilibkii uu khasaaro oo cid cunto la waayo dee la habeeyo la maarata ayaad wixii masaakiin la gaadhsiin kare la siin karo ayaa la siinaya laakiin intani ma cunaysa bay leeyihin ma cunayo waayo asal waxa u ah hadyiga dee masaakiinta asal u ah dadka kalena way la cunayeen marka maanta kani kol haddii wati aan waqtigiisii ahayn la gowracayo waxaasoo dhan admacdooda waa laga goynayaba caaibun qabla maxilihi nuxir waaklu muhdin mutabaricin xudir kada ligayri lmaaliki kulu mali warufqat lishaafici wlxambel wain yakun can waajibin kaasi markaa waa kii mutabarica ah wain yakun haddii hadyigan la gowracay uu yahay can waajibin waajib hadduu xaggii ka socday oo waajib bedel ka ah oo qofka dee maalan eh, dimadiisi ayaaba dee eh, lagu lahaa hadyi baa lagu lahaa ama uu ku nadiray ama eh, maaragtay de maxduur uu irtikaabay ayaa uu ugu waajibay deetana neefka neefkii waa kan markaa iyadoo waktigii la gaarin halkii lagu ali lahaa la gaarin waa kan xanuunsaday in la gowracay noqotay haddaba haddii waajib xaggii uu ka socday fakul iska cun xataa muhdigiiyo wabica haddaad doonta iibi mucawidan xaal tahay mid bedelkiisa keenaya mar walba bedelkiisa baa lagaa marka mar haddii bedelkii lagaa doonayo waxaa cadaatay kan kii lagaa rabay inaanu ahay kan halkan ku dhimanaya waajibkii lagaa rabay dimadaada ku sugnaa inaanu ahayn baa caddaatae kan adigu iskaga muraato saa doonta ka yeel haddaad iibinayso iyo haddii aad cunaysa iyo haddii aad hadiyeynaysa wa qiil baa odhanaya kullu daa munica maana arrinkaasoo dhammi waa mamnuuc kol haddii waxaan hadyi loo magacaabay haba loo magacaabay hadyi waajibe tacwiidkii wuu jiraya horta tacwiidkii maarata meeshiisii waa haystaa laakiin iibkii iyo akligii iyo waxaasoo dham ma imanayaano kol hadii waxaan hadyi loo magacaabay dadkii markaa masaakiinta ahaa unbaa cunaya cid kale loo ogolaan maayo waa wajhun lishaaficiy yamtanicu akluhu watasarufu fiihi bay leeyi kitaabu jihaadu kufaari bilaa dimaani fardu kifaayati likuli caami warubama licaaridin tacayana kagaswi kufaarin libaldati lana walam yajib ilaa calaa xurin dakar mukalafin yutiiquhu bilaa darar biidni waalidin wadii wain muؤجلا للحنبلي لم يحل والحنبلي مشترط أن يعسر والمالكي والشافعي أن يرسر ومالك عنه لزوم ترك xabashatin maa tarakuu wa turki waduu junuunin awsiban lam yuqtali in lam yasul wadaka lilunha jcali kada ligayri shaafici cumyaanu wazaminu wاlhimu wاlruhbaanu whakada ayضa lada alawsaaci qatlu casiifin lahu zaraaci wmaaliku ymnacu asra raahibi muncazilin fi dayri karawaahibi wajaaza qatlu rajuli fi اlasri wacan caطaa'in kurhuhu wاlbasri wajaaza fiihi اlxukmu biاlirqaaqi wamana awfada siwa alciraaqi waman yu'man qabla asrin yanjumin qatlin wariqin wacalaa maalin amin amaanu muslimin mumayizin yuqar washarطuhu can maalikin xuru dakar wاsharطu fi اlcabiidi liلnucmaani idnu lahum fi اlxarbi kaالصibyaani wالshaafici min الصbi wاlcaani yulgiika da bnu haabitin fi الثaani wajaaza almanjaniiqu wاlإxraaqu fi اlxarbi wاlxisaaru wاlإغraaqu wاlmaliki yuxriqu in tacayana walam yajid fi lmuxraqiina mu'mina wakalciraaqi yacqiru lancaama in agaada aw can istiyaaqihayahi wajawazuu qaطca الzuruuci wالshajar wاlmancu can axmada xayثu laa darar wamnac qitaala kuli man lam yasmaci bidiinina wagayruhu nadbanduci wamaaliku awjaba daa ayaama ثalaaثaة likulihim itmaama walam yajuz firaaru ywmi الzaxfi ila ida zaada اlcidaa can ضicfi washaafici lam yaltafit ila alcadad cinda tafaawuti اlquwaa fi lmuctamid ayb kitaabu ljihaad kitaabkii jihaadka ayaa halkani laga gelayaa cibaadaadkii markii ay dhammaadeen ayaa kitaabuuljihaad uu yimi waana sida ay maalikiyada iyo xanaabilada iyo sameeyaan oo jihaadkii maadaama uu cibaado yahay cibaadaadkiibay dabadhigeen markii arkaantii ay dhammaato ayay markaa jihaadka keenayaano qolyaha qaarkood waxay ka horreysiinayaan caqiiqada iyo udxiyada iyo ode calaaqa laleh aymaanta iyo qaarkood xataa nadarka iyo kadib markaa jihaadkana halkaa dhigayaan laakiin jihaadku inuu ruucan hore raacayo ayay isku raacsan yihiin badi xanaabilada iyo iyo maalikiyadu xanaabiladu kolley dee kutubtoodii hore qaabkan shaaficiyadu ay u qoran tahay bay u qornaayeen sida mukhtasarka khiraqi iyo muqnigan sharaxaya iyo kuwaasi iyagu waa tartiibtii shaaficiyada laakiin kutubtooda kale kuwaa ka dambeysay u badan yihiin halkanay ku keenaan maalikiyaduna waa saasoo kale sababtuna waa saasoo in de uu cibaado yahay qolyahaa kale shaaficiyada iyo xanafiyada iyo iyagu jihaadka waxay daba dhigaan xuduudda oo maadaama maarata waxa nooc xad ah uu yahay oo gaaladii markaa diinta dee ka hor timid xadkoodii markaa yahay in markaa lala jihaado oo lala dagaalamo xaggaa markaa xuduudda ayay shaaficiyada iyo xanafiyadu ay geeyaan marka de ibnu rushdina maadaama maaliki halkan maalikiyadu ay ku keenaysay ayuu ku keenay wuxuu ihi jihaadu kufaarin gaalo in lala jihaado bilaa dimaani aan magangelyo haysan fardu kifaayatin fardu kifaayo weeye likulli caami sanad walba fuqahadu waxay ku raacsan yihiin madaahibtu sanad walba in jihaad dhacaa inay fardu kifaayo tahay oo haddii sanad jihaadkii la iska daayo iyadoo la jihaadi karayo gaalo lala jihaadaana ay jirto in la dambaabayo waayo markii lanmaarata eh, qaatilu ladiina laa yuminuuna billahi walaa bilyowm alaakhir markii layleeyihi dee nebigaa abaqay bay leeyihiinoo lam yukhli sanatan min ghaswi sanadna nebigu calayhi salaatu wasalaam ghaswi iyo duulaan kama madhnaynin sidaa daraaddeed in sanadkii hal mar la duulo oo ghaswi la sameeyo waa waajib waa fardu kifaayo waa in markaa loo saciyo xataa haddii dacfi uu jiro in markaa dee waxaweyaan ay soo noqoto oo sidaasi markaasi waxaweyaan xukunku u ahaado ayay leeyihin haddii markaa taa la samayn waayona dee waa lagu dambaabaya marka asal ahaan buu fardu kifaaye yahay waa kaa yidhi warubamaa licaaridin tacayana warubamaa waxaaba dhici karta licaaridin tacayana arrin soo dariday daraaddeed inuu mutacayin u noqdo farducayn u isu bedelo ayaaba dhici karta waa maxay oo kale ka gaswi kufaarin libaldatin lana sida in gaala ay ku soo duusho dhul aynu markaa leenaho muslimiintu ay leeyihiin ama ay qabsadaan bade markaa sidii andalus loo qabsadayba dee jihaadku farducayn kama dhicin farducayn buu iska sidii andalus loo qabsadayba waayo dhul baa la qabsaday haddana waata lagu soo socday dhul kalaa la qabsaday waana lasii socdaayo dadku haddii ay dee eh, wax iska hagaajin wa iska dhicin waayaan dee waa waa lagu fikirayaa sidii dhulkooda loo qaadan lahaa wuxuu markaa ku waajibayaa oo farducayn uu ku noqonayaa dadkii halkaa deganaa haddii aanay iska dhicin karaynin kuwa kusoo xigta farducayn buu ku noqonaya haddii aanay ku fillayn kuwa haddana kuwaa kusii xiga ay iyagana farducayn buu ku noqonaya haddaanay intaasoo dhan igu fillayn ilaa inta kifaayadii la helayo farducaynkii wuu sii soconaya oo wuu sii dhurkaya yacni waxa weeyaan muslimiinta jayno lagu laynayo ama e, boormo lagu laynayo iyo waxaasoo dhan muslimiintii kale xaqoodii wuu saaran yahayo waa laga doonayaa in ay markaa waxaweyaan u nusreeyaan oo sida ugu nusraykama ka fikiraanta man lam yaqzu walam yuxadis nafsahu bilgazwi famaata famitatu jaahiliya haddii qofku markaa waxa weyaan yani alaqalin fikirkii laga helo inu maaratay uu dee ku fikirayo wuxuu ihi warubamaa licaaridin tacayana ka gaswi kufaarin sida maaratay gaalo kusoo duusha libaldatin lana dhul aynu leenahay walam yajib ilaa calaa xurin dakar waa marka markaa fardu kifaayihii laga hadlayo walam yajib fardu kifaayuhu kuma waajibo ilaa calaa xurin qof xor a ah mooyaane dakarin laba ah, mukalafin mukalafa yutiiquhu awoodiisiina bilaa darar dhibaatana aanay markaa waxa weyaan haysanin iyo daruuro markaa waa inuu qof lab yahay ee qof xor a ah yahay addoomihii fardu kifaayuhu kuma waajibo lab laa qitaala fiihi baa layi mukalaf waa inuu yahay qofkii aan qaangaarhka ahay nabiguba alayhi sala sl carruurta waa kii celinayay dee majnuunkiina takliifba ma saaran yutiiquhu iaaqadiina iyaduna waa saasoo kale oo dee inuu qofkii awooddii uu leeyahay oo uu karayo marka idaaqadii maxay ku imanaysaa bilaa darar bay ku imanaysaa qof aanin dhala-ayn luga la-ayn ayaa dee jihaadku uu ku waajibayaa hayri ulidarar waata marka aayadda waxa uu markaa ku waajibayaa markii waalidkuna uu ogolaado haddii laakiin waalidkii aanu ogolaanin fardu kifaayo qofkaa ma qabanayo marka shuruudan dhan maxay u taallaa fardu kifaayaa u taallaa fardu caynka uma taalo fardu caynka waxa un idaaqada unbaa u taalo inuu qofku wax samayn karayo marka wixii uu samayn karayo inuu sameeyo ayaa waajibaysa bayleeyiin culamadu biidni waalidin waalid markaa idankiibuu ku waajibay haddii waalidkii aanu idmin jihaadkii fardu kifaaya ku noqon maayo ka tegidda laga tegay isagoo ku dambaayo wadii daynin wa dii daynin qofkii dayn ku lahaana inuu iyaduna isagana u ogolaaday ayuu ku waajibaya fardu kifaaya ugu waajibaya oo haddii madiin qofkuu yoo dayn lagu leeyahay qofkii daynta ku lahaana aanu fasixin oo markaa xooyaa jihaadkii isagana fardi ku noqon maayo wa in muajalan daynkaasi haba noqdo mid muajal lil lilxambaliy xambaliga agtiisa oo lam yaxin aan weli wakhtigiisii imanin ba ha noqde eh. kaasi markaa isagana jihaadkii waajib ku noqon maayo oo xaqan mutacayinka ah dayntani waa xaqun mutacayinun bay leeyihi kanna waa fardu kifaaya marka xaqa mutacayinka ee farducaynka ku aynu dayntan iska bixiya ah ayaa ka hor ka horeynaysa tan kale markaa jumhuurku waxay leeyihiin dayntaasi hadday muajal tahay u iska bixi karaya marka xanafiyada waxay idhaahdeen haddii inta uu maqan yahay muddadiisii la gaadhayo wuxuu la mid yahay daynkii xaaliga ahaa laakiin qolyaha kale shaaficiyadoo kale waxay idhahdeen kol haddii wakti ka dhiman yahay jihaadkii uu baxayaa kan daynta kulihina hadduu doonaya ha raaco oo marka waxa weeye waqtigiisii la gaaro halkaa kaga soo qaato laakiin malaha waxaa ka yar qurux badan sida maalikyadu ay sheegeeno iyagu waxay yidhaahdeen hadduu muajal yahay waxaa laga rabaa inuu cid sii wakiisho wixii diinta lagu bixin lahaana uu meel kusii hubsado markaa jaadkii ku waajibasaas ugu waajibaya ha raaco ma de maaratay kol haddii sidan loo gudan karayo ilan inuu farducaynkii bixiya ladoonaya dayntii iska bixiyaa la doonaya dee dayntii wuxuu ku bixin karaa biwakiilii marka yaynaan kalifin inaan kala odhan ha raaceen waxaa ka sahlan taa markaa maalikiyadu ay sheegeen amaa xanaabiladu waxay leeyihiin marba haddii dayn lagu leeyahay muajalba xataa ha noqdee eh. waada wakiilka laftiisii inaan la aaminin baa dhici karta ama u aamini waay ama cid aaminaba eh, maarata xoolihiisa ama cidba ku aaminayn qofkani baa dhici karta markaa wuu joogaya dayntiisii si uu isaga bixiyo walxambali mushtariun an yucsira wuxuu shardiyayaa dayntaasi in aan maaragtay mucsir ku yahay oo aanu bixin karayn ama hadduu bixin karayo ha dhiibabaylayn ha socdo wlmaaliki waashaafici an yuusira maalikiyada iyo shaaficiyadu iyagu waxay shardiyayaan inuu muusir yahay oo aanu mucsir ahayn hadduu mucsir yahay dee markaa muaalababa laguma lama weydiin karaba daynti mucsirka lamaba weydiin karo markaa qof aan laba weydiinayn maxaynu ka fadhiisin oo ka odhan meesha fadhi xanaabilado dhinac kale ka eegano hadduu muusir yahay dee ha dhiibo oo ha tago markaa dee labaduba waa wajihi soo maa waxa markaa eh, ay leeyihiin qolyahan leh waa inuu yahay eh, muusir daynkii waa inuu xaali yahay bay leeyihin haddana waa inuu muusir yahay daynta waa la gaaray waana inuu bixin karayo de ma yidhaahdaan haddaba ha bixiyo jihaadkana ha tago waxay leeyihiin waa marka aanay ku simaynin inuu ciidanka raaco oo maalan dayntii wuxuu u baahan yahay inuu xoola xaraasho iyo inuu wabixiyo ubaahan wax iibiyo u baahan yahay si uu dayntii isaga bixiyo ciidankiina hadduu baxaya marka arrintu sidaa tahay ee aanay ku simaynin weeyaan bay leeyihin xaaladda laga hadlaya amaa qof dhiibi karaya oo bixi karaya intuu dhiibu baxayo ciidanka raacaya wlxambali mushtariu an yucsira xanaabiladu markaa saas sharteeya wlmaliki wshaafici an yuusira wmaaliku canhu luzuumu tarki xabashatin maa tarakuu wa turki wamaaliku imaam maalik canhu waxaa laga soo guuriye o riwaayo ah luzuumu tarki xabashati in ay waajib tahay in xabashida faraha laga qaado oon la intay iyagu muslimiinta iska nabadgelinayaan wa turki iyo turkida in iyagana la iska daayo inta ay markaa dadka daynayaan ayaa markaa maarata imaam maalik riwaayo ka ah marka de xadiiskii dacu lxabashata maa wadacuuk watruku turka maa tarakuuk xadiikaasi eh, ayaa markaa ay xujaysanayaan koley sixadiisa hadal baa ku jira laakiin de waa xadiis eh, soo arooray markaa riwaayadaasi halkaasay ay haysataa qolyaha qaarkood markaa waa uluu basi bay leeyihiino waa dad markaa basi daran markaa eh, intii iyagu aanay dhibaato muslimiinta ku hayn in la iska daayo baa ayaa fiican marka xabashigan la sheegaya waa ayo turkigan la sheegayaa waa ayo iyada lafteeda waa eh, baxi baa ku sugan marka xabashada iyada de in ardulxabasha macdulkan soomaalidu ay degto uu yahay layskuma khilaafsana inta soomaalida iyo etoobiya intan ay degan yihiin waa ardulxabash markaa maca soomaalidu inay ku jirto dawlxabasha tilmaa intii aanay dee muslimin ayaa de meesha ka soo baxaysa turkida laakiin khilaaf badan baa ku jira turkiga la sheegayo waayo axaadiista qaarkood xataa tuqaatilu aturka haddana qaab baa loo sifeeyey qaabkii markaa loo sifeeyey turkidan maanta aynu inagu naqaano dee waa ka duwantahay marka halkaa iyadana baxibaa kusu wamaaliku canhu luzuumu tarki xabashatin maa tarakuu wa turki laakiin qolihii kale waxay waba laga tegi maayo cid laga tegayaa ma jirto waduu junuunin aw siban lam yuqtali lam yasul wadaka lilunha jcali waduu junuunin qofkii waali u saaxiib ahaa aw siban ama caruurnimo lam yuqtal la maayo gaalada kooda waalan iyo kooda sabiga lama dilay in lam yasul haddaanu duulaan ahayn wadaaka xukunkaa ijcal lilunha gabadhiina saasoo kale ka dhig oo iyadana lama dilayo haddii aanay saa'il ahayn de nabigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday dumarka in la dilo caruurtiina iyagana lama dilayo waati tii reer qurayda wixii qaangaara la dilay wii kale lama dilayo caruurtiina markaa lama dilayo weliid walaa taqtuluu weliidan xadiikan iyadoti kusugnay majnuunkiina waa la ilxaaqinaya bijaamici rafci takliif aalia wii intaa kaso wa lasku khilaafaya marka intaa waa laisla ogolyahay inaan dumarkii la laynayn caruurtii la laynayn dadkii walwalaa la dilaynin laakiin wixii ka soo haray shaaficiyadu way dilaysa qolyaha kalena hadal bay ku leeyi kadaa saasoo kale ayaa ligayri shaafici wixii aan shaafici ahayn uu u yahay cumyaanu ay u yihiin dadkii indhaha la'aa wa zaminu qofkii markaa lixaadka la'aa walhimmu odaygii duqa ahaa waruhbaan kuwii markaa raahibyada ahaa ama rohbaanta ahae iskaga jira ama kaniisaha iska fadhiya ee aan waxaasoo dhan haddii aanay dagaalka ku jirin oo aanay dagaalka qayb ka ahayn walow bira'yi lama laynayo ayay jumhuurku leeyihin shaaficiyaduna waxay leedahay waxaasoo dhan waa la laynaya qaatilu ladiina laa yuminuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhir faqtulu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsin marka xadiidkuna wuxuu soo reebay dumarkii iyo weliidkii iyo kaas markaa waxba laga xaaqay laakiin kuwan kale waxba axaadiid kuma asixin aan la leynin dilayaa biyo qolyahan kalena aarkii cumar aarkii abu bakr radi allahu tacala canhu walaa taqtuluu shaykhan faaniyan walaa raahiban fii sawmacati walaa kada kuwaasay markaa iyaguna ay haystaan sidoo kale de aayaddan qaatiladina yuqaatiluunakum qaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu iyadana qaar baa ku fasira fasiriinta qaarkood waxay ku fasiraan yani waxa weya waa qofkii uu dagaal ku jiro ee dagaalami karayo laakiin qof aan dagaal ku jirin sida kuwanoo kale lama dilaya wahaakada ayضa lada اlawsaaci qatlu casiifin lahu muزaraaci wahaakada ayضa saasoo kale ayuu yahay lada اlawsaaci imaamkii abu camr cabdiraxmaan ibn camr alawsaaci raxmat ullaahi calayhi qatlu casiifin dilka la dilayo mid markaa ciidan ah ciidan yani lasoo kiraystay shaqaalaha lahum oo iyagu ay leeyihin oo zaraaci beer qodato ah marka maarata waxaweyn beerahoodii dhulkoodii la galo kuwa beeraha u qodaya beeraha unuga shaqaynaya aan waxaan kale iyagu shaqada ku lahayn kuwii de dagaalka ay usoo kaxaysteen wax usida iyagu waa baab kale laakiin kaa beerta uga shaqaynaya intaasu isagu aan shaqadiisu dagaalba aanay waxba ku lahayn kaana lama dilayo ayuu leeyahay awsaari wa maalikun imaam maalik yamnacu wuxuu xataa diidayaa asra raahibi in xataa la qafaasho la dilaba xataa maaha in ataa la qafaasho ayuu diidayaa kii raahibka ahaa ee muncasilin fi dayri dayrka iskaga jiray kaniisada iskaga jiray ee isagu soomacadiisa iska fadhiyay ee aan ra'yi iyo waxba toona ku lahayn meeshiisaa iska jiray lama dilayo hore inuu soo marnay say iyagu qabaan xataa lama qafaalanayo buuli oo maxbuus ahaan xataa loo qaadi maray kan rawaahibi sida dumarkii raahibaadka ahaayoo kale iyagana saasaa loo daynaya laakiin qolyaha kale xanaabiladii iyo xanafiyadiiyo yaan la dilin ha yidhaahdaan lakiin de waa la qafaalinaya bay leeyihiino hadhow tolan waxa la qaybinaya waa ku jiraya wajaaza qatlu rajulin fi lsri can caaain karhu huwa lbasri markaa dee yani marka shaafiyadu ay leedahay cumyaantan iyo waxan waa la dilaya way banaan tahay bay u jeedaan de maaha inay leeyihiin hadal ay oo ay ku talinayaan waa lgu lala heshin karaa dee gaaladii waxaana imika akhlaaqiyaatulxarbi ku sheegaan markay doonaan ka tanaasulayaan say doonaan yeelayaan markay doonaanna ay sheegayaan haddii lagula heshiiyo wixii maarata aan idinka qabano saasaan ka yeelaynaa ama dadka noocaasa ma qaadano ama dadka rayidka ay ku sheegaan waxa weyaan ma qaqabanayno idinkuna rayidka iyaga noo nabadgeliya qaabkaasoo kale haddii lagu heshiiyo dee shareecadu ma diidayso idinma waajibinaysa dadkan la qabto ma waajibinayse way bannaan tahay unbaa laga hadlaya wajaaza waxaa bannaan qatlu rajulin fi lasri qof la qafaashay oo gaaladii kamida in la dilo way banaan oo afartii la kala dooranaybay dee maarata ay kamid tahayba wa can caaain karhu albasri caaa bin abi rabax iyo alxasan albasri waxa laga soo guuriy inay karaahiyeysteen in asiirka la dilo imikana qolyahani jaraaimtay ayay ku tiriyaan jaraaim xarbigay ku tiriyaan siday de sheegaan marka iyadana haddii lagula heshiiyo oo ay inoo fulinayaan inaguna inaynu fulino waxbay nooma diidayaan waa laakiin xagga xukun sharci ahaan in la dilaa ma banaan tahay unbaa laga hadla wajaaza fiihi alxukmu biliraaqi wamana awfadaa siwa alciraaqi wajaaza fiihi alxukmu waxaa kale oo bannaan asiirkii kii markaa maxbuuska ahaa in lagu xukumo biliraaqi addoonnimo oo la addoomeeyo iyaduna way wuu ka sii daynayaa aw fadaa ama wuu madax furashaaduu ka qaadayaa siwal ciraaqi wixii aan ciraaqi ahay xanafiyadu iyagu waxay leeyihiin in la dilo iyo in la adoonsado intaasaa markaa khiyaarku uu ka jira fa manan bacdu wa imaa iyadu markaa waxa weyaan arrin markaa khaas ahayd kale ayay ka dhigay waxaan xaq baa ku tacalluqay xaqii khaanimiintaa ku tacalluqay marka waa la iska sii daynaya ma soconayso laakiin jumhuurkii de aayadana way ka qaadanayaan marka afar baa kala dooranaya bay leeyihiin in la dilo iyo in addoommo lagu xukumo iyo in eh, la iska sii daayo iyo in fidyo laga qaado laakiin waa maay waa rajul e wajaaza qatlu rajulin buu soo yidhi soo rajul buu soo yidhi marka maaha dakarigima caruurtii kuma jirto dumarkiina kuma jiraan waxaa laga hadlayaa waa raggii qaangaarka ahaa baa laga hadlaya ee majaaniintana aan ahayn ayaa afartan la kala dooranaya ama caruurtii iyo dumarkii iyagu de qanaaimtay ku biirayaan wajaaza fiihi lxukmu rajulkii waxaa bannaan alxukm bilciraaqi wamanna aw fadaasi walciraaqi waman yu'amman qofkii nabadgelyo la siiyo qabla asrin inta aan la qafaalanin yanju min qatlin wuxuu ka badbaadi dilkii wa riqin addoonnimadiina ka badbaadi wa calaa maalin amina xoolihiisana wuu u nabadgelayaa haddii qofka intaan weli la qabanin uu qof magangelyo siiyo oo yidhahdo hebel anaa magangelyo siiyey qofkaasina uu yahay qofta shuruudaha soo socota laga helay khalaas qofkaasi maaragtay waxa weyaan lama adoonsan karo lama dili karo xoolihiisana lama qaadan karo faraha laga qaadayaa maxaale wayascaa bihimmatihim adnaahum muslimiinta marka waxa weeyaan koodii dima bixiya man akhfara musliman fa caleyhi lacnat walmalaaikati wannaasi ajmaciin qofkii magangelyo qof siiya waa inaan laga taabanin waman yuaman qabla asrin laakiin wey waa qabla asrin qofkii laakiin gacanta lagu hayo oo lasoo qafaashay dee xuquuqdii baa ku tacalluqday maarata magangelyan siiya ma soconayso waman yuaman qabla asrin yanju min qatlin waribqin wacalaa maalin amin xoolihiisiina wuu nabadgalay amaanu muslimin mumayizin yuqar wa sharuhu can maalikin xuru dakr yaa markaa magangelyo bixin kara amaanu muslimin qofkii muslim ah magangalyada uu bixiyaa ee mumayizin wax kala garanaya ilmo yaro hadaaqaya maaha yuqaru waa la daynaya oo waa la aqbalaya wa sharuhu can maalikin maalig waxaa laga soo guuriya in shardi uu yahay xurun akr inuu xor yahay iyo inuu lab yahay inuu shardiyayo maalig waa laga sheegay lakiin muctamad ma aha madaahibtuna labadaa inaan la shardiyayni waa isla ogoshahay laakiin adoomihii ataa waxbay magan gelin karaan wayascaa bidimmatihim adnaahum wey ayrumayiskiibaa meesha laga saarayo dee qof waalan ama qof aan waxba kala garanaynin kaasi markaa itibaar cibaaradiisii malaha washaru fi lcabiidi linucmaani abu xaniife agtiisa addoommihii waxa u shardiya idnun lahum fi lxarbi in dagaalka dad loo ogolaaday ay ahaayeen ka sibyaani sida caruurta taasoo kale shar gabadhiga wuxuu leeyahay qofka caruurtay wax magan gelin karaa iyo qofka addoonkay wax magan gelin karaa waa inuu yahay qof dagaalka loo sii daayey oo dagaalami karaya laakiin qof aan isagu dagaalkiina ku jirin dagaalkiina aan looba fasixin inuu haddana muslimkii maarata gaalada dili lahayd uu ka xanibo oo kaanaa magan geliy kanayla kaanaa magan geliye taasi ma dhacaysa buu xadiidka aahirkiisii wayasca bidimatihim adnaahum ayay qaadanaya marka waxay leeyihin waa la ogolaya laakiin de waxa weeye wuxuu magangelinaya waa afraad hebel baan magangeliyo lakiin ma odhan karo magaalo heblaaye ayaan magangeliy cidina ma odhan karto wuxuu yihi wshaafici min asabiy wlcaani yulqi shaaficigu isagu kii aan qaangaarka ahayn iyo walcaani kii asiirka ahaa ee ay naga qafaasheen magangelyadiisa yulqii wuu burinaya waxba kama jiraan buule qof ay naga haystaan ayaa wuxuu yidhi hebel anaa magangeliyo markaa warkiisi bayna soo gaaray dee waxaan leenahay maxaa adigiibaa lagu haystaa lagu soo furta u baahan markaa qof la qasbay unbaa laga soo qaaday qof la qasbay oo waxaan iraadadiisii aanay ahayn baa laga soo qaaday ayaa shaaficiyadu ay leedahay xanafiyaduna ku waafaqsan tahay kii aan qaangaarka ahayna shaaficiyadu waxay leedahay isagana ma ansaxayo ammaankiisu waayo waa nooc tasaruf ah shaaficiyaduna tasarufaadka sadiga may ogolayn tasarufaadka sadiga iyagu may ogolayn beeciisa iyo hibadiisi iyo waxyaalaas kuwi waxba u asixin jirin walow biidni weliyihi marka wa waa tasaruf tasarufka marka wuxuu u baahan yahay qof ahlu tasarufa ah, waa caqdi ammaanku kada bnu haabitin fi thaani abu xaniifana waa saas oo kale kan dambe oo kaa maxbuuska ah wuxuu leeyahay isaguna ammaankiisa waxba kama umuumka xadiisku bay ku xambaareen halkaa marka waxaynu kaga baxnay iyadana yaa magangeliyo qof gaara siin kara wajaaza almanjaniiqu walixraaqu fi lxarbi walxisaaru waliqraaqu halkan waxaa laga hadlayaa gaaladii waxyeelada loo geysanaya maxaa ka banaan maxaanse ka banaanayn wajaaza waxaa banaan almanjaniiqu madfac in nimankii lagu garaaco manjaniiqu waa markaa madficii waagii hore walixraaqu in la gubo oo arlada lagu ololiyo way bannaan tahay filxarbi mar haddii dagaal lagu jiro waa caado walxisaaru in cunaqabatayn lagu sameeyo waliqraaqu in biyo lagu sii daayo oo la qarqiyo la hafiyo way bannaan tahay walmaaliki maalikigu isagu yuxriqu wuu e, gubayaa in tacayana haddii waddo kale la waayo shantaas xudhigay haddii si kale ay suuroobi weydo ayuunbuu ololinaya haddii kale laakiin gubi maayo weliba shardi kale kusii xidhayaayo walam dadkaa la gubayana aan muslin ku dhex jirin laakiin qolyihii kale waxay leeyihiin haddii markaa mar haddii dagaal uu socdo sidii markaa loo arka in lagaga guulaysanayo guusha ay ku imanaysaba waa la samaynaya qof muslinaa ku dhex jira daraadiina wixii markaa guusha lagu dhalin lahaa looga dayn maayo laakiin waxaa lagu dadaalayaa in aan maarata haddii muslimiin ay ku dhex jirto in markaa iyaga laga la badbaadiyo ayaa lagu dadaalay wkalciraaqi yacqiru ancaama in aqaada aw can istiyaaqihaa yahi maalikigii kalciraaqi ciraaqigii isagoo lamid xanafigii lamida ayuu yacqiru ancaama xoolaha gaalada uu markaa boqojirinaya ama laynaya dilaya baa loo jeeda in aqaada waa haddii ciil uu gaalada ku ridayo oo arrintaasi ay ciil gelinayso markaa uu ciilayo haddii markaa gaalada in la ciilo la la samaynayaa xoolahooda xataa waa la laynaya xoolihii noola aw can istiyaaqihaa yahib ama yahib uu ka daciifo can istiyaaqiha inuu kaxaysto u kaxaysan kari waayo ama gaaladii arrintaasi ay markaa waxa weeyaan ku xumayn ay noqonayso waa samaynaya laakiin shaaficiyadii xanaabiladii ma ogola xoolo nool in sidaa loo dilo ma ogolo naha can qatli xayawaan ligayri maakini maaragtay waxaan in la cuno ahayn in xayawaankii loo dilo waa kii nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam laakiin waa laysla ogol yahay de kuwii ay ku dagaalamayeen faraskii ay ku dagaalamayeen wii lamidka ah ayaga waa la dilaya waa laga hadlaya halkan waa xoolahoodii meel iska maryaad aragtay ma dilaysaa ma laynaysaa mise ma laynaysa wajawazuu waxay bandheeyeen qaطca zuruuci washajar in eh, dalagoodii iyo geedahoodii la googooyo iyadana markaa waxa wey taa waa la sida ogolyahay xanaabiladunba hadal keenta walmancu can axmeda axmed waxaa laga soo guuriyey diidmo xayu laa darar haddii wax dhib aanay inagu hayn geedahan iyo waxan wax dhibaato inagu hayaan haddii aanay jirin in maaratay la sameeyo waa nooc ifsaad ah markaa ma banaana axmed waa laga sheegay laakiin jumhuurku waa soo guriyeen maa qaactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imata calaa usuuliha fabiidn illah waliyuqziya alfaasiqiin waa la goynayaa waa la baabi'inayaa beerahooda nooc markaasi waxa weeyaan awood muujinabay iska noqonaysa wamnac qitaala kulli man lam yasmaci bidiinina waayruhu nadbanduci wamnac waxaad diidaa qitaala kulli man lam yasmac bidiinina qof kastoo aan diinteenna maqalo dacwaddu aanay gaadhin in lala dagaalamo waa mamnuuc ilaa horta dacwadda la gaadhsiiyo waayo de dadka leyntooda maaha waxaa loo socdaa waxa weeyaan waa in xaqa la gaadhsiiyo markaa markay xaqii diidaan ayaa markaa dagaalku imanaya waayruhu wixii laakiin aan ka ahayn haddee diintu ay gaadhay nadban duciya duciya nadban waa iska sunne in dacwad la gaadhsiyo la yhahdo ma islaamaysaa laakiin way bannaan tahay in lagu soo kediyo iyagoon iska warhaynin kol haddii heshiis eh, nabadgelye aanu jirin in markaa waxa weeyaan laga soo duldago hal mar iyago waxba ogeyn way banaan tahay wa maalikun awjaba daa imaam maalik isagu dacwaddaa wuu waajibiyey weliba ayaama maalma inay socoto alaaatan saddexa likullihim dhammaan gaaladii o dhan ku dacwadi gaadhin iyo ku aan dacwadi gaadhinba saddex maalmood waa in la sugo buu yidhi itmaaman fi maarata waxa wey iyadoo loo dhammaystirayo maarata fii iqaamati alxuja xujada kuquminteeda iyadoo la dhammaystirayo baa saddex maalmood la sugaya walam yajuz firaaru yowmi zaxfi ma banaana yowmzaxfigii in la baxsado dagaalkii markuu socdo oo maarata safkii la yimaado in la cararo oo la baxsadaa ma banaana ilaa mutaxayizan eh, labadii marka aayaddaa sheegtay ama mutaxarifan liqitaal mutaxayiz ilaafiya iyo mutaxarif liqitaal labadaasiiba aayaddaa sheegtay kuwa waa la ogyahay laakiin wixii kale sugan kalu sheegaya wuxuu yidhi ilaa idaa zaada alcidaa can dicfi cadowga oo labanlaab ka batay mooyaane haddii kale lama ogola marka halkaa waxaa laga fahmayaa xataa haddii lagu maranayo oo cadowgii aanu dicfigii ka badnayn in aan la baxsan karin oo aanay bannaanayn laakiin halkaa xanaabilada mooyaane saddexda kale ma ogola shaaficdii way soo socdaanba labada kale laftooduna yani ma ogola maaha sidaan uma dhigayaan oo ma laha haddii xataa lagu maranayo waa loo jirib dhigayaa ma waajibinayaan way banaynayaan in la cararo haddii xaaladdu ay iska caddahayoo in meeshan lagu maranaya ay muuqato in la cararo way ogol yihiin xanafiyadii iyo maalikiyadii ma waajibinayaan laakiin way ogol yihiin bal imaam maalik isagu waxaa u leeyahay haddii qofku isagoo in la dilayo oo arkayo uu sabro oo dadkii muslimiinta iyagoo arkaya in la marinayo ay adkaystaan oo ay sabraan waa afdalu shahaada buu leey shahadadii ugu fadliga badneed ugu qiimo badnaydba weeyaan laakiin haddana way ogol yihiin mar haddii xaalad ay gaadhay inay cararaan saas daraadeed meyd baan halkan ama soo kordhinaynaa ama kan dambe ku bedelaynaayo ilaa idaa zaada alcida can dicfi aw khashaw aw yakhshaw lhalaaka laa liaxmadi walxanafi lam yaltafit lilcadadi aw yakhshaw lhalaaka ama haddii ay ka baqaan in la halaagsamo mooyaan laa liaxmed axmed agtiisa maya xanaabiladu waxay leeyiin haddii xataa ay ku maranayaan ma dhaqaaqayaan wlxanafi lam yaltafit lilcadadi xanafiyadu iyagu ma eegayaan cadadka ma eegayaan oo dicfimay gaarin mise may marka taas maydka la soo kordhiyo waa lagu qasbanaanayaa waayo xanafiyadu baydkan dambe washaafici lam yaltafit ila alcadad cinda tafaawut اlquwa fi lmuctamid kaa xanafiyada in la sheegaaba kasii muhiimsan oo halkan wuxuu leey washaafici lam yaltafit ila alcadad shaafici tirada ma eegayo cinda tafaawuti اlquwa marka awooduhu ay aada u kala sareeyaan fi lmuctamid sida ictinaada waana sida minhaajka inoogu qoran sida asaxaa haddii aada loo kala awood badan yahay tirada lama eegaye de awooddaasaa la eegayaayo haddii muslimiintu ay ka tayo iyo tiro fiican ka tayo iyo awood fiican yihiin gaalada gaaladu dicfigiiba ha ka bataan lagama cararayo waa lala dagaalamaya waa waajib haddii gaaladu ay ka awood badan yihiin muslimiinta laakiin dicfigii aanay ka badnay wax muqaaran ina aanu udhaxaynin awooda gaaladii awoodda muslimiinta markaana sida asaxa ah way bannaan tahay in la cararaabay leeyihiinoo markaa maxay eegeen tiradii may eegine markii awooduhu ay kala badan yihiin awoodday eegeen waxay leeyihin wainamaa yuctabaru alcadadu cinda taqaarubi lquwa quwadu markay isku dhowaato ayaa la eegayaabay leeyihiin cadadka marka cadadkii shaafiyadu way eegayaan laakiin xaaladda meesha ka saaraya xanafiyadu iyagu aslanba cadadka waxba kama soo qaadaya waxa weyaan marka laleeyahay in yakun minkum ishruun saabirun yaqlibu miatayn wax weeyaan waxay le waa xaggii tayada iyo waxyaalahaasay eegayaan marka waxay leeyihiin haddii tayadii iyo awooddii aanay shaqo isku lahayn oo muslimiintu ay og yihiin meeshan ay ku halaagsanayaanna kuma waajibayso inay babac dhigaan oo u jib dhigaan gaaladii haddii ay isleeyihiin waa iska celin karaysaanma iyadana uma banaananaysa inay cararaan ama ha ka badnaan dicfiga ama ha ka bataan ama yaanay ka badanin markaa beydka beyd baynu iskaga bedelo iskaga bedeli aw yakhshaw lhalaaka laa liaxmadi wاlxanafi lam yaltafit lilcadadi cadadkan eegaya xanafigii alhudnatu waljizya halkaa ku jooga insha allahu tacala wsala allah waslm calaa nabiyina mxamed